dheer si wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii galab wanaagsan oo idinkaga imaanaya k n n gudahadhidaacadda kulmiya goortaan gacalka maqlaayo galab wanaagsan qalab wanaagsangudahiyo dibada gudaha dadkeena giddiginku noolo gebi ahaantiin galab wanaagsangudahiyo dibada gudaha dadkeenamar kale saaxiib yaal soo dhawaada adin leenahay barnaamijku waa galab wanaagsan sida caadan oo habalgalab walba xilligan oo kale ayaad barnaamijkan keenan ka dhagaysataan waxaan kugu talagalnay suugaan kala duwan oo barnaamijka aad ku maqli doontaan haddii alla idmo iyo qaybta majaajilada galabta magacyada gabdhuhu ay la bixi jireen waagii ifraax dhalatay kun sagaal boqol iyo soddomaadki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 mar kale galab wanaagsan saaxiibayaal buraan galab wanaagsan adigna ifraaxi galab wanaagsan sidoo kale hay galabta casriyaaga baxolaakiin adina soo qaadatay mskusoo qaada waayagalab wanaagsan ay leenahay dhegeystayaasheena meel kastoo aad joogtaan sababta kugu soo qaadi waa mid qara inaad sooman tahay ii sheegta <laughs> asoo kusoo dhahmiyamarka eh, kastiirista acaba ah, diidan yahay hees uu hal abuurkeeda iska leeyahay maxamed mhm. jaamac kayt oo mhm. ay ku luuqeeyaan labada fanaan mhm. ee cabdiqaadir cumar macalin jubba ilaa u naxariistay qadra daahir cige ayaan barnaamijkeena ku daafuranayna oo la idamka ilaahay af carabi insha allah ay ku noqoneen <laughs> hadaba ugato xaniisa shimbil cod faraxniyo luuqda soceliyaya calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahu rahu rahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaama badi labadii bidcawn dunyada xareeduna cegaga togoda madaara urahu caadadiisii ka dhexeeya jidhaamaha badi labadii fiidcaw cosubka awbaadko ku cigaalandharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaad iya cajabisaa carabba isku keensimo bilicaana iyo nabaad insha allah cosubka ubadko kucigaalandharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabka isku keensigo lecaana iyo nabaad insha allah maaragtay insha allah calaf haysu keensimo mid leh caana iyo nabad insha allah <laughs> waa la duceysta meeshaas waa la duceysta dhul barwaaqa oo roob lehna mar kasta waa lagu soo tusaale qaadanayo roobka jaceylka muxuu ka taraa horta hawo qaboo wataa markuu do-o dhulka dhan carafuu noqonaa weliba dhulka waxaaba markaas deganoo bacadka qof arka maxaa isaga dhigaya adii xamardajoogtadhiiqaleaarkiwaayqofmagaalbaxaymagaalka af soomaaliga waxaa lagu yiraha dhulka roobkan ku dooqoye mm. reys ah. mm-hmm. eh, tusaale xiliyada roobka marka meelaha magaalada banaankeeda ah mm-hmm. aan magaalooyinka ahayn mm-hmm. ayuu ayuu aad ugu qurux badaya Ah. laakiin magaalooyinka de mogta waatii abwaanku yiri mogtaa roob magaalo ka hooray ramaa uh-huh. soo bixi maayo laamigu ka raftaa laakiin <laughs> <laughs> eh. marku meelaha doogal iyo banaanka iyo baaadqurxbadhir ah, ah, kala duwanwaa kala duwanaa soo baxaysa mm-hmm. saxaan saxaana dareemaysaa iyo qabow iyo mugtahay iyo leeryar iska qabow eh, roob la dhac mm. baa la yidhahdaa oo baadiyahaas ka jira roobka do roobla dhacaha marka roobka da-an baa la arkaa mhm. ana waaga yarn waxaan loo sheegi jiray in cirka kasoo dhaco laakiin hadda markaan weynaad waa fahmeen sax ahayd kolliga waxun roobka ka dhasha waay Ah, ah, roobmay habeenkii eh. maaha maalinta cadaab arkaysa kaas eh, <laughs> eh, waxaa sheegay adig baalkaa biyaha iyo gaaraabidhaankawaxaa sheegaysaa midka dhulka sida aboorka camal uga soo casgaduudka ah, amabaalalkale haddana baalalka ay ka daadanayaanaad u qurux badan yahay roob la dhacaa lidada <laughs> aad heestan waxaa ku luuqeynayay fanaaniinta codka macaan cabdiqaadir jubba iyo ilaahi u naxariistay qadra daahir barnaamijkeena galab wanaagsan een daafur noogu tahay heesa kale ee soo socda waa markaaga ifrax waa markaygii waxaa na soo qabanayaa la foole ah la foole haye mm-hmm. la foole soo boodhaye you guys.

hadhow marka dii lagu dhiha kawarani maxaa dhihi weys ayadana su kale waay su kale waa mo mhm. maku xujeyn lahayn adiga lacal <laughs> maya maku xujeyn lahayn marba haddii meesha hees imaade ballanqaadka mm. ninka uu sameeyey heesta oo wale aragsanay wale aleele wale intaa ibd jir weliga kaama agtagu yiri mugta mm-hmm. ima nuxurka ka hadlaynaa nuxurka mm-hmm saa kaga fiicannaha ka waran bal marka in ballanqaada la sameeyo oo loo oofiy markii la oo loo oofiya ha <laughs> bisinka balan haddii la dhaa anagaba anagaba oofino balantee sabab sidee adinka maama ay kusoo aroorta maxayd maamayd nagu soo aroortay inta hore banaanka la joogo mar kastaba gabdhaha balanta fuliya marka banaanka la joogo gabadh banaanka oofi waxaa ku cadeynaysa mm. xalil gabari kuna koodisa kuna kala baxda ataa ninka basaas marka balan oogin waa ku jirtaa <laughs> ninka basaas waay eh, eh, waa loo qariya hada dumarka bisa <laughs> ah, xoogan saare laakiin hmm. lama kala yaraysto soomaalida waxay ku maamacdaa hmm. soomaali beeno kuma maamacda laakiin been waa sheegtaa may way sheegtaa maxaa waa ku maamahdasababta waxaa ku ogaan inay ku maamaahdo hmm. hadda waxay dhaheen gabar kunay koobisaa miday kala baxdaa kala baxdaa Eh, wiilasha ayagana saasoo kale waay tanwacatoo kalo waatoo kalo waca ilaa iyo wuxuu gaarsiinaa tobaneey waa gaarsiina wiilka mm. waxaan kasoo qaadanaa waxaa laga yaabaa shan gabdhood lix gabdhood ugu badnaan toban gabdhood ah, toban gabdhood marka waa sukey ugu badnaan toban gabdhood waxaas le wiilka ugu badan ugu shabeel naagsan markii la dhaho mm. tusaale qorshay oo kalead aan kasoo qaadno <laughs> saddex ka badan masku wada karo ninkaas baxar aad gelinaysaa <laughs> baxar baa gelinaysaa waa u talaalamiyaad ay waa isla sheekay cabal waay ay ka badar marka saddex masku anoo kale dheh ma ah, ah, ay <laughs> gelin dadkaas baxar gelin mas <laughs> masku wadi karo saddex qof ka badan qof maskax mar tusaalana ku sameena mhm. eh, gabadhu meesha maskax badan ay ka fikiri karto Mm-hmm. wiil kama fekeri karo tusaale kule hal maskaxtusaale wiil hadda wiilashu meeqa saaca ugu badan guriga tagaan habeenkii soo dhaqsaa laga yaabaa adig shan saac shan saac lix saac ah, marka mm-hmm. meeqo qof wala hadli karaa marka laba wala hadli karaa ugu badnaan laba loola hadli karaa hadli karaa tusaa marka qof inta la hadlo saacada ama saac la hadlo isku godaysa hay laba wala hadli karaa waa hadli karaa leedahay maahan anaa la hadli karaa <laughs> maya meeqa waqtiyo haystaa maanta dhan uu haystaa maanta duu shaqeeyna soo shaqeynayo dhegta mm. geshanaya maya made ma saamixi karto soo shaqooyina saamixi karinaa jira ama anagoo kale mm-hmm. ama dadka bangiyada ka shaqeeyo kale ama xawaaradaha ka shaqeeya ama qofku da shaqo gacanta ka hayo kale mm-hmm. way adagta ama mooto ninka wado kale mm-hmm. laakiin inta wadada soo socdo muu xisaabin okay intoo sii socdo laba saacadood tusaale breeg intuu leeyahay mm. waxaas dhan aad waqtiga soo qof ka badan lama hadli karo maahu mm. gabadhu laakiin caawa dhan guriga joogta iyada casha ka rinayso ma diyaarinayso mara musalsal daawanayso lix shan eh, eh, la hadli kartaasababto eh, ah laga soo bilaabo maqrib hadda tusaale adig gurigaaga waxaad tegi doontaa bacdal maqrib mhm. ilaa biris wax firaaqa haysataa soo ah. ilaa caawa lix saac iska dhe <laughs> maya mm. asiga buu haystaahe waxaa laga yaabaa inuu qofka markuu shaqeynayo kale waxaa inuu shaqada kasoo baxo yaana dood ka dhigin labadeena macaan kasoo qaadno nabadeen hadda hal xaruna ka wada shaqeyna soo maa hal xaruna ka shaqeyna laakiin mar kasta baxno okay laakiin haddana shaqada isku markaa baxno soo maa aad iyo aad waxaa laga yaabaa kaaga dambeeyo shaqada mhm. guriga maanta adi waxaa laga yaabaa meel kale sii barro guriga aad hoos aado ani waxaa laga yaabaa sababtoo cashe karin iyo hool iyo hoolaa kuu taalo aad iyo aad anigana waxa laga yaaba markaa shaqada ka baxo anoo kaaga sii dambeeyey inaan meel kale sii marmaro asxaab waqti lasii qaato gurigiina afar saac markaan dhaqsada aan tago fiiri asxaabtaas aa waqtiga la qaadanaysadaa ba laga yaabaabo inay ku jirto ma ku jirto wiilal wiilale may noqonayaan ah. war ma geli noqonaya <laughs> <laughs> gabdhaha waa u saxiixaysaa laakiin marka ay faraqa laga bilaabo hal saac ilaa caawa saac hadaa saaxad waxaa shay aad u leedahay jaanis mabel waayo mugta horta maxaaidhi aad dan u leedahay jaanis maba ugeynaysid toban daqiiqo kusoo martaa uga faa'iidaysatid toban daqiiqo iska caadi laakiin toban daqiiqo daada laguma dhiman karabe toban daqiiqo haddii oo u sheego goormay balameynaa haddana mhm. saasaa laleeyahay saasaa laleeyahay ku dhibaatadaas <laughs> balwaayahay heesta hadda waxaa ku luqeynayo intaasoo dooda ay ku timid bilowga eh, mhm. horena wuxtuu soo dhahay sidii urjiif yaroo ubucda mhm. hooyadii ku jira oo aan weli imaan adan oxygenka anfaciga ka hela allahu akbar run badana run badanaa buraan <laughs> eh, <laughs> waxaad la soo gaarnay xilligan waad dhegeysan jirnay shantii barkiyaa la gaaray mm. sheekadeenii walbahaar adduun qeybtii labaad kusoo dhawaada dhegaystayaal kusoo dhawaada qaybta labaad ee sheekada walbahaar adduun oo xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda kulmiya waana fikradii bashiir maxamed kheyre saaka waqti hor miiska banaanka ma geenin yaa quraacdii iyo qadadii iyo cunto karintii yaa ku daahay guriga wax ana weyn ma lahan hooshii anigaa qabanayo anigaa maxaa la dhahaa ganacsigii banaanka la fadhiisanayo yaa hadda inaan baxa waayo oo miiskii banaanka geeya si maxaa la dhahaa lacagta cashada xitaa lama haayo ilaahay oo albaab noo furyaa banaankaa sii tegayaa suuqa xitaa inaan kasoo adeegaa raba lacag yaroo miiskii ka aruuriyahaaya waa iga dhammaadeen maxaa la dhahaa qudaarta yaanyada iyo basasha baradhada iyo wixii waa dhammaadeen aan ku dhaha ilaahayo alla yaab waaya yaa rasaaq yaa fataax ilaahayo walaa nolosha reerka dhan anigay ugu tiirsantaa wixii la cuni lahaa guriga kiradiisii ya caruurta iga yaryar waxbarashadoodii dhammaan aniga inaan dabarali iga rabaa miiskeyga waa inaan dhigtaa hmm. iisoo dhig tii yareed horta dugsi maka imaado quraacdeeda canjeeri iyo dalacbilaash waa uu kariyaha cunte gurigaa galaa sugbaa soo fiiriye waa ka imaadayaa miiska inaa uga sii tagto waaye oo suuqa aadaa soo adeegaa ayadaa isii gaarsiinaysa intaa suuqa ka imaanaya abo yaa jeceshaa gabadhaa jeceshaa ii sheeg xaafad may degan tahay ani gabaraan ma ku dhihin maxamed jecesha ay talmoog tahay jecaan macnaha laga hadlaaya jielkaagano lacagaan jeclahay beesaan jeclahay wax badanaan jeclahay inaan baxaan alla ano yar may gabar ma jeceshaa gabar yar ano tegay adi ah, ah, ah, ila hadalba anaa kula hadlooy maxaa adi waxaa ii sheegtaa qaab fudud oo lagu tahriibo al madax wareer badanaa kan aan inteegeeya yaa ani arrinteedan kala hadlo maw ifahmooyaba dhaadhaan waayo wallaha kan abo ifahan qaari dadan kula hadlaya problem ay haystaan kula please problemka igala xali walaalkay hataa moogte anaa ku fahamsiinaya hadda gabar maa ka hadlaysaa haa saaxiib horta inaan arrinka ku sheegaa mid soo fadhiso horta waa fadhiyaay ii sheeg fadhina kama gaaree adeegaan soo doonay intaa ka soo doonay adeeg beente waa asile jidka usoo maraa maalin kaste waxay jirta gabara maalmahan aad uga helano saaxiibi quruxday maa tidhaahdaa insha allah uga helay ah gabar aniga fiican maa helaysaane walaalo fiiri quruxleemia anima iga qurux badan tahay may adima kaa qurux badna laakiin aad bay u qurux badan tahay gabadha insha allah ilaa hadistee anaaba jecleen jeclaa ma ii keenay fiiri gabadha hadda aada mis jeceshiin allah caloosha ay xanuunaas fiiri waa iska baxayaane dimale aan kusii raacadda miga diida suuqa kaan kula tagay alaabta kula soo gade oo hadda suleeqadaas maa jeceshahayba abbaaya horta anuu la jecelka ilmu sheeganba waa ka hesha laakin ka helay dhulka dhubku dhulka dhubku dheh inta iiga soo baxday inkaar qabtada suleeq suleeq kulahaa sambabka ku xanuun dheh fiir qaalidow abo hmm. ee waa mahadsantaa horta cabaara ila soo socotaa ila soo sheekaysa kow laakiin abo waxaa waaye meesha khudaarta ma aragtay hmm. ciriiri waaye gabdhale naagale ka adeegtaan niman badanaa ma joogaan moogtaa hmm. marka iskahar abo waa mahadsantahay iskahar ha iskahar iskahar anaa adeeg soo qaada haye haye balwaaya waa kaasa waa markaa meesha soo mara insha allah haye haye laa ilaaha ila allah maxamedan rasuulullah hadda io suleeqaan jeclahayaa anigana jaceylkeyga intaas usoo rafaada usoo sheegaa isdhehaa dib badanaa kan isagoo shiid oo haddana wuxuu ku darsaday jeceel ay ahaayey fil filin suleeqaas kabteedaan gashan doonaa iska dhaaf adiga ninkaan ma laga yaabaan kudhaa gacanteeda inuu ka baxanaa jecel habeenaa jecla maalinaan jecla ilaa yaraanteedaan jecla aan kudhaa waa ku haminaya waa ku fikirayaan kudhahay yaa maya maya maya kan gacanta anaa kusoo dhigaa iska dhaafado war kale mu kambanigaas horta noo baneeya qidinka maxaa ku dhacay kuwan maxaa magaalo joog xumaa haysabe war sheeka haddaa rabtin goobaha lagu sheekaysto maa tagtaan <laughs> saac adigaa lagu haystaa de gabadha iska qabaha saabir dabcan annagaa qaldan gabadha iskafale wax ka gadan leedaan hortaaganaa marka waa inaan anaga ka wareegna abeer halaha annagaa qaldan dee soo gal waan kuu banaynanaa dabcan

okay lacagta waxaa waaye laba boqol soddon afar doolar laba boqol soddon iyo afar ah alla beerka laba boqoloo doolar le wataa laba boqol soddon iyo afar doolar soddon iyo afar doolar dhan keenaa barfuumka ah waayno abaa barfuumka aadaa u jeclaa hala igu qortana waa idin keenaahe may may walaal aniga deen ma dhiibna ma lagu siin karo ee eh, meeqsanaa meesha aan wax ka gadanay aan macamiilkiina soo ma ogid waa in laysoo dhaweeyaadee laba boqoloo doolara ah meesha ugu tagay soddon iyo afar doolar waa igu lahaane maxaa barafuunkan haddaa jeceshahay alaab kale oo meesha kugu jirta iska reebaysa anaga deen ma dhiibi karo abaayaani alaab kale ma ka tegi kara waa maxaa yaaqi alla wallaahi bilaa gabadhaan soo dhaweyn maba taqaana meeshaani meeqsanaa wax ka gadanay macaamiisha in la soo dhaweeyaa qowaayo maxaa ka qaldan ayada ma aqaana yaaqiyaan ku dibaabina iga dhaaf mana ka tegi kari barafuunkaan aan ku dhahayo qayb kamida farxadeeda waayo barafuunkaan abaay gabadhan hadda wax ka iibsatay waxaad moodaa inay xoogaa ay cabanaysa macaamiisha ay ka cabanaysay waxu jiraan bal adigaa subermarketka hadda kaaga dhex jeeday gabadhan lacagtay ka cabanaysaa alaabtii adeegatay waa laba boqol soddon iyo afar doolar ayadana waxay leedahay laba boqolaa wataa maxaa ka harsan marka lacagta ay ka adeegatay dabcan haddii aad ii sheegto soddon iyo afar oo keliya ka harsan soddon iyo afar dolar hadii ay taa alaabta ugu rid aad ka reebatay ugu rid ugu rid anigaa lacagta bixinayo dabcan adigana waa iska bixi kartaa abay waxaada inaad wada qaadato waxba ka tegin adigoo maasan ha waa farxay wallaahi billah kan waxaa umaleynaa ninka meesha iskale inuu yahay gabadha ka naxariis fiican booska waaya waa mahadsantaha walaalyaa haye walaashay aad u mahadsantahay isku leynaa soo dhawow haye walaal waa mahadsantaha iga tagdhe waa iga foqdee barfuunkaa ka tagaa <laughs> abay lacag kun doolaroo isku xiranahaya marka ka goosto soddon iyo afartaa doolar lacagtaas inta kaletoodna aniga hadda adeeganayo marka sidaas la soco waa mahadsantaha saaxiib maalintaada bismil aragtida koowaad gabadhaan aragtay iyo waaska gacan furantaya mise wax kalaa jiro <laughs> hore saabir waxaan kuu sheegaa n si gacan adag tahay haweenku waa loo jilecsanaadaa gabadh maark miya si u badan tahay waa qorxoon tahay laakiin magaalada dhowr gabaraa joogto dhowr hablaa jooga oo wada qurxan mar kulli lacag maa wada siinaad lacagtaadam iska dhameyne ah, qabta saaxib waxa waaye aniga shabqayga waa idaasiin adigay ku taalla waxaan kaar maya waxaas ma jiraan lacagtaa yaraysan lacagtaa yar meeshaan soomaaliya la ma fahante gabadha magaceedana ma aanan weydin nambarna ma aanan ka reeban karo wayna baxdee saabirwsugwaxyar subermarketkan wax kusoo iloobay adigoo maasan gabadhii haddaa socotaa waa kuu jeeda gabar uma gabadha way baxdee walaashay waa mashquulsanta malaynaa waxaa ii sheegtaa gabadhii hadda aan lacagta ka bixinaye e, e, kaa adeegatee daqiiqada ka halkan ka baxda nambarkeed maysaa iyo magaceeda annaga macaamiil badanaa noo timaada wax naga iibsata marka qalad waa in gabar wax naga iibsata lambarkeeda aan ku siino waa mahadsantahay unfortunately war nasiib xumiya inaa lilaahi laakiin way timaadaa mararka qaar macaamiishaana ka mid tahay ma xilliyada iyo maalmaha ay u badan tahay dabcan oo halkaan ay timaado ama xitaa meel ay degan tahay meeshay degan tahay ani ma aqaanin laakiin marmar way timaadaa way adeegataa xilliyada galabtii ma subaxii ma gelinka dhexe iyo maalmaha ay timaado wejigeeda igu yaalo wallaahi waqtigay timaado ma xas shid wallaahi bilaa waa waa fajacis saabirna maanta banaanka u taagan yahay warsaabirow waa soo dhamays saacib intaas aynoo joogto dhegaystayaal qaybta labaad ee sheekada walbahaar adduun inta qaybtan qaybta xigta aan ku kulmayno nabadgelyo hagaag halkaasi haddii aan oga imaano sheekadeeni qaybtii labaad ad dhegeysateen walbahaar adduun meelaha bilowga mugta sheekooyinku filmaantoo mm. kale ogta aad iyo aad mhm. la qabsi rabaan lasoo diyaarin ah sheekooyinka yaraantaada waxaa ka xasuusta laguu sheegi jira <laughs> wax badana jiro eh. laakiin hadda ma tusaale dhegdheer oo kale dhegdheer waxyaaba badan la sheegi meesha xalida qabrigeeda ku yaal mhm. <laughs> raggu markay tagaa dhagaxay ku tuuraanala dumarkana caleen qoynaysaa <laughs> sabab laakiin sababta boqorada ahayd oo haweenku lahaayeen ragga markaa way dhufaani jirtay ragga dhibaata kuyen jirtay ah, marka maadaama boqorada haweenka ahayd aa dheedey waa mhm haweenka caleen qeyray saaraan mm-hmm. ragguna dhagaxay ku tooraan hadaa tagta waxaa ku sameynad markaadbarnaamijka galab wanagsan la socotaan saaxiib yaal radio kulmihi magaalada muqdishona waa idinkaga imaanaya galab wanagsan eed lena meel baad joogtaan ha dhinaca sugaanta maxaan kaaga waa mise waa xaggeyga markaan xaggeyga waa ani hadday xaggayga tahay waxaan soo qabanayaa fanaan ladhao aar maanta mm-hmm. aar maanta bal heestii heesihiis mid kamid oo layirahda dhaaya balaan dhegaysano so deep gacalkii nolosheyda oo idil dhabta adiga weeyaan aada iyo aad armaanta ayaan ku luqeynaya barnaamijkeena galab wanaagsan ayna qayb ka ahayd waagii ifraax dhalatay kun iyo sagaal boqol iyo soddobaadka magacyadii gabdhaha loo bixin jiray magacyada gabdhaha loo bixin jira ha magacyada waa caadi waaye waa iska kuwa caadiga murta ifraax heblaayo luul deeqa iska same mid waaye magacyadii laakiin laakiin inaasiya laga hadlaa okay hay tusaale ninaasee lahaa arrimaho haye jaajumow noo sheeg bal sameeyadii dumarka xaggooda haddaan kuu dhaho kuu sheego waxaa ka mid ahaa codbiyasara qaalirogon saxarlawiiqa kahayuuban deganwaala diidankeena qamar dayacan daruura suran ceebla saawira makayslaweyn luulmasugato bufanbooda samsam dejiya abyan kadara waris butaaca hibadaalan haweeye carabdheer basri cirweyn saynab hunguri iyo afmadiila iyo afmadiiramagacaygiisa u dhuure waa laguma <laughs> soo rogin laakiinayadaa lagugu sameey mutaa adigaa soddonkii ka hor aad iyo aad gabdhihii soddonka dhashaa laga hadlaya ayagaa lagu soo qaadanaya ah, waa laakiin si xun gale si xun gale <laughs> waris iyo bataaca mm-hmm. abyan iyo mm. iyo qaale iyo qamar iyo haweeya iyo mm-hmm. hibo magayada jira ahayn iyo haboon magacyadii ah. dadka hore kale maxaa kaloo aad ka xasuusataa tusaale magacyadii hore hore ah. haddaan eegno ah. calasiyey batuulo binti ceenabo wax badan a jiro mhm. inkasta hadda iswileen xitaa magacyadan oo deeqo haboon haweeyo Ah, mm-hmm. maysuun iyo rayaan iyo rihaam iyo magacyadaas adi carbeed hadi la wataaaniga mm-hmm. maho ah. magac carbeed le eh, anaa kuu sheega carab an carab ah ku dhahay aad afrikaan ah dhaad mogtahay aniga hal midaan kasoo horjeeda mm. soomaaliyan ah Ah. dadaan mm-hmm. ka dhalanay walaalay ehli qaraabaan leenahay sokeeya soo maha aad aniga walaalkaa oo kaleeta aan kasoo qaado mm-hmm. kula dhashay oo ina axmed ah mm-hmm. haddii inta gabaro dhalato u dhalato oo ifraax u baxsado maxaa dareemay adiga ani waxaan dareemi lahay waa ku farxi lahaa laakiin ma rabo hadda marba in loo ah, bixiyo ifraaxa saale waa ku farxi maho waxaa dareemay walaalkaa inuu ku jeclyahay gabadhaasna caruurta kale <laughs> waa dareemila laakiin aad i aadwalaasha oo kale gabadha dhaasha ifraaxay ku baxsay marka waxaa leedahay walaalaha le sameeyo walaalaha waalidka mm. halagu sameeyo kaasaasaa biil garaabe ama asxaabteedoo kale <laughs> laakiin qof carbeed mm. ama qof turki ah mm. oo jiraa ah ama fanaan ah mm. oo aanan aqoon asna iyo aqoon eh, maya yani magacyada waxay kamid yihiin waxaa laga yaabaa qofkaas eh, in lagu sameeyey eedadiisa ama habartiisa ama abtiwaa laga yaabaa in lagu sameeyey laakiin ana ismaba yaqaanabe marka maxaa ana ma aqaan <laughs> magacyada ku tagnaana leedaa marka ama magacyada kaloo kitaabiga hadda ama diinta hadda waayahee walaalka wiilka uu dhale hmm. buryaa in loo bixiy ma rabtaa maswaaba la yiraahdaa waaba loo bixiy waa kaasaay eh, magac <laughs> weyn aad dushig saartee <laughs> cabdiraxmaan carabta qaar waa baxnaanay haye cabdiraxmaan dee waa magacyada ugu jecelaya cabdulaahi boorto cabdulaahi iyo abubakar mm. iyo kuwaasaa biil <laughs> Ah aad iyo aad waxaana soo qabanayaa hees ay ku luuqeyso yurub genyo oo oh. la yiraahdo intaan dacar siin lahaa bal aan soo wada dhegeysano adimaa dacar siin lahaa <laughs> mase intuu odig adiga ushuunayda oo si dacar gar sheegata weliba <laughs> aad iyo aad waa kaa gaarta fariintaas maxamed cabdiyarabgey ayaa ku luqeynaysa heesaas barnaamijkeena gabagabadiisaan kale aan kaga tegeynaa mhm. ku luuqeyso mhm. oo dhayal la yiraahdo mhm. ayaan kaga tegeynaa tani barnaamijka lamid ah nabadgelyo

see